meesha dheere dhulkayaga nagawdhimanayne waaqalaya wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan oo xilligan oo kale raadiyaha kulmiya aad ka dhagaysataan galab wanaagsangudahiyo dibadda guud ahaan dadka anaagi digin ku noolo gebi ahaanti in galab wanaagsan galab wanaagsan mar kale ismaqal wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan aalaab waxaad ku dhagaysataan kaalimaha sugaanta kuwii dhexe kuwii hore kelikeliga lamaanaha galabta waa talaado xubintii noo sheekey ayaa barnaamijka qayb ka ah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 barnaamijku ay iga badantihiin barnaamijkan wiil lagu soo daraa farsamayaqaanka xoodhaho ayaa mataqaanaa galabta calmaa iga tii malisalaamooya minta kale waxuu ku darsaday <laughs> bootaan waa inkiroyaa miigeeda miyaa garabkiisaa jira yacni isaga xoogaa isku xayndaab ma nihin moogta haa ah, ma iyo hadli ila joogo xitaa hadda waa kaasaayo muraayada gadaasheeda kasoo qaylinhalkaasu kaa caawinay mikrofonka amaa ugeynay intaas xitaa <laughs> hiila way gashaa aad iyo aad mhm, marka eh, saaxiibada waxaa hadda waxaa waaye kartidna waxaa waaye dhankayga soo maraa waa laaluusha waa saddexaa noqonaysiin malaha ma yeeli doono isaguna inuu yeelaa ila ma ahan mm galabta talaado waa sheekooyin fara badan oo saaxiibada inoo soo direen halkan ku haynaa aad iyo aad waxaa waa sheekooyin waxaa ii muuqda hadda mm. kala xiiso badan saaxiibada waxaa waaye haddaaba usii mahad celinaya sheekooyinka ii mm. muuqda markaan eego galabta halkan waxaa weeye qaraaxa taala qaraaxo mm-hmm. aad iyo aad bal inteena loo gudagelin gelin mm-hmm. dhankii saaxiibada sheekooyinkooda mm-hmm. sida caadada inoo ahayd heeskii daafurka heeska daafurka maadaama laba qof aad tihiin heeska daafarka inaa inii daayo ma laga sugaayo marka ma laga sugaayo anagaaba kuu daynaba haddii kale hadha waxaa leedaha waan iga badantihiin heystina waa iga qaadateen aad ma rabna waa tahay waxaa soo qabanayaa mid ka mid a ah heesaha uu ku luqeeyo cumar dhuulle heestaa waxaa la yidhaahdaa kaa guuray aniguy kaa guuray aniguy mhm. waa dagaalamasaa galabta eh? <laughs> xagee guuraysaa lagugu ogaada halkaas waa laga warqabaa haddaan sheeg waa laga soo daba guuraahe waa guuray anugu waayahay haddee geedi wacan

kaa galgalato waxaa jira gaal kale ayga xaalamoode naftu kaa galgalato waxaa jira gaal kale ayga xaalamoode kaa guuray anigu haddan layga kaa gaday maxaa ටික සතුරු ඒසා away. kushwy tahay guryasan waartoode hagobyaalin yeelaay gacalkaaga muuqane iska daa guftahalyada geddi waxaan ku ahayo

waxbaadigoon guban aan masiirna kaa gelin gobaad waxaad tiraahdaa waxbaadigoon guban aan masiirna kaa gelin gobaad waxaad tiraahdaa usheginay gidaaradan dhaxanta eed نرتدي مباعا waxbaasigaoo guban aan masiirna kaa gelin gubaad waxaad tidhaahdaa waxbaadiga oo guban aan masiirna kaa gelin gubaad waxaad tidhaahdaa

war cadlaada mm-hmm. warkaaga waa cadya galad <laughs> anagana waxaan ku leenahay <laughs> hadda qofkii geediya safar salaama al dhahaaye eh. <laughs> ah, kaa guuray aniguyo oo dhahay mm, haddaan layga kaa gadan mm-hmm. maxaad iga raad guraysaa isku guur geedkaa goorta mirawaxaa lihi jira geedkaa gaarta miraga goosamey waa iska kususabayna iska joog yaahe galab wanaagsanmaya waxba yaan lii celcelinin maya maya waa guuray aniga salmo waxay leedahay haddee bootaan la-aantii barnaamijka mashidna aa ceshana saaxiibada xitaa fikirkaas waa la qabaan waayahay dafurka hadda halkaas oganimaano mhm. maadaama talaada ay tahay sheekooyin fara badanna inoo yaalaan saaxiibada sheekooyinkii ay noo soo diraan halkaan ka akhrinayna salma sheekada ugu horeysa mhm. oo gacanteeda kusoo dhacday ayaa noo akhrinaysaa salma maxaad haysaa waa mahadsantihiin cabdulaahi bootaan iyo weli baluul galab wanaagsan mar kale sheeko gaaban macnaha waa sheeko maseer ku saabsan waaye mhm. ninbaa wuxuu qabay naag aada u maseer badan wuxuu damcay in uu la guursado naag kale mhm. wuxuu ka fikiray siduu u sheegan lahaa kadib waxaa u timid xaaskiisa isagoo fikiraya oo aada u murugaysan yacni muruga ka muuqato kadib ba wuxuu ku tiri macnaha macaan maxaa kuu dhacay oo kale mm. wuxuu ku yidhi mm. gacaliso boqorka wadanka ka taliya mm. baa wuxuu igu amray wuxuu amar ku bixiyey macnaha ninka ugu yar inuu guursado labaxaas aad iyo aad qorshow soo day ninkan <laughs> ninka marka wuxuu dhahay macnaha mm-hmm. ninka boqorka aad iyo aad haddii kale mm-hmm. meesha sharad kale baa yaal macnaha mm-hmm. wuxuu dhahay aad qofka guursan waayo oo ugu yaraan labaxaas yeelan waayo aad iyo aad madaxa laga goonayaa markaas waxay gu tiri dhib ma lahan macaan iska guurso naftaada iyo darna <laughs> laakiinse sheekadan horta khiyaanaan ku saabsan tahay khiyaanada ragga mm-hmm. sababtoo ah ujeeda ninkaan qorshahuu soo degay mm-hmm. haweeneydii waxaa waaye calool jaleec buu ku beeray mm-hmm. kadibna qorshahuus aad iyo aad hadoo ku dhaho de waa laydila hadii ah. kale labaad guursadoo rabaa mm-hmm. xaas meen lahayd sida gabadhaan oo kale isguursimaadhii lahayd aad iyo aad ah waa la dilayaa inkastoo sheekadan khiyaano ay tahay oo haddana ka warqabin aad iyo weli waxaa ku nool gabdho fiicfiican farxaday dhintaa eh, luley mm. dunida weli waxaa ku nool gabdho fiican si salma oo kalaha intii lagu dili lahaa isku guurso <laughs> aad iyo aad waayada dambe la aamini karinba mm-hmm. inuu aanu janno noqdo soo kuma fiican oo u dhinto mm. <laughs> <laughs> dagaal nugula jirtahaddaa jeceshaa oo ogolaana inuu kula guursado oo mm-hmm. qof kale kula qaybsato mm-hmm. dilka duumaashiimaad <laughs> eh, sheekada halkaas marka haddii aan oga nimaano dhuley suugaanta ku laabanaynaayo waa dhankaaga markaan qoyska dhankeyga haddaan soo qabto mhm. waxaa ku luuqeynaya axmed gacayte iyo weliba aamine cabdulaahi heeskan waxaa la yidhahdaa sabaalo sabaalo aad u samir wax tarilah baa uusan ama sirnaa shacayrku sara tegay bidaha jisanbabaday dalanu wadnahay saranu dhiiga saydhinaaye afla saqayban siday tahay dhalaan sabaalaynayaaye sanbabaday dalanu wadnahay saranu dhiiga saydhinaaye abmaqsaaqayban siday saacaa igu xidhin abrasilna igu wadin ama wacad waa tahay dhegeystayaal haddaan mm-hmm. halkaas u nimaadno heeskii sabaalo ay ku wada mm-hmm. luqeynayeen allaha wada naxariiste mm-hmm. axmed gaceete iyo aamine cabdulaahi markaana sheekadii walbahaar adduunyo ana soo wada dhegeysano kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybta afartan iyo labaad ee sheekada walbahaar adduuna xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiya waana fikradii bashiir maxamed kheyre aniga yaaba heesta maalin kasta walaac maan ku jiri karaa yaa badanaa yaa kii qaalid ahaa haddaan jecel u bandhigtay haddaan guriga ku jiray haddaan wado maray isaga le hortaagan alla qaalido maxaan sameeyaa haddana suleeqa u guursanayaanba suuqa kasoo maqlaayaa suleeqadaas horta meel xunaab iiga soo baxdaba inkaaray qabtaaye ya maxay dheertaa waa hadda madaqraa yaa guriga maa dabqabad siiyaa maxaan ku sameeyaa qof biniaadan naftiisa inaa goyso ma fiicno wiil kaloo ka qurux badana helaa laakiin ani qaalid maahan maami karaayo waa jeclaaye habeenii maalin isagaan kuriyoodaa maba ka harsa kara mana ka hurdi kara yaa badana ya alla aniga alla maxaan sameeyaa ilaah qaalidiisahal haddaa jaceylkayga dhab yahay oo aan daacadahay waa helaa qaalid waa helaa isagaan i imaana waa helaa eh, eh, war kalama jirobo alla anigaaye maxaan sameeyaa ale aniga nasiib xumada inta iga imaaday yaa godobka gale oo eersanaya waay yaa badanaa se ma baxaa gurigiisa ma tagaa ya ya ya qaalid qaalid ma weli iga dawadaaday allah saacadii aad wakhtigii waa la gaaro adarabalamiya caawa aad u dhahay gurika tage ilaaha warsan iisoo yeeri ilaaha warsan iisoo yeeri ilaaha warsan iisoo yeeri ay adeer waa kaas gurigu sii galay adeer adeer adeers adeer fiicanta masaajidka ka imaata miya ha masaajidkan ka imaada soo dhawaa bal fiican tahay alxamdulilah gelina geli gurigina geli bal Ah, alxamdulilah adeer waa fiican alxamdulilah dhididkan kaa baxaya muxuu yahay banoni cayareen adeerno ha ah, waa gartay soo fadhiiso bal soo fadhiiso halkan soo fadhiiso ah, eh, hale fadhiiso wa wa wa waa fadhiyaa dhegeyso haddi kadib waxaa noqon doontaa qof mas-uula horta adeer arrintii iga war horta arrintii aan kaaga warami rabaa jawaabaan kaaga wadaa hay adeer ciddii waan is aragnay odaygii waan is aragnay odayaala loo waday waan kulannay waa la dhamiyay arrinta horta alxamdulilah dheh horta alxamdulilah hadda sulaaqi ma la siiyey iisug hortiikaadi waan dhammeenay waa la xaliyey gabadhiina waa la bixiyey waxaa noo dhiman hadda waxay tahay keliya maya adigaa lagu siiye ah. adeerkaada meeshuu galo way galantaha alxamdulilah marka gabadhan waa lagu siiyey arooskii nikaaxiya dhiman bis marka adeerow waxaan rabaa inaan kuu sheega horta gabadhii waa lagu siiyey waxaan rabaa inaad noqoto qof mas-uuliyad qaaday mm. xil qaadayaa la jira marka waxaan kaa rabaa nin mas-uul ah inaad noqoto gabadhaas waana la siiyey iyaysan ceeb nooga imaanin gabadhaa jecleed waaye taasaan kugula dardaarmi lahaa saa dambana waxaa usoo diyaargaroobisa nikaaxi arooski iyo waa kaa marka alxamdulilah horta sulaaqada malisaadeer waa lagu siiyey waa lagu siiyey laakiin waxaan kuula dardaa inaad noqoto qof mas-uula ah, wiilkay wuu farxaya aad iyo aad maasha allah in loo caqli celiyo rabaa moogtaha qof iska dhib badan u ahaaye waa in hadda mas-uuliyadu qaadaa anna ma rabo meeshaan inay ceyb iga soo gaadho waa gabaraan ka doonana ciidaan isku wanaagsanayn oo wax fiican darisna ah waaye waxaan ku faraxsanaa balantii horta aabihiis aan ka qaaday inaan oofiyey oo maanta isagana uu faraxsan yahay inta dhimanna waa waa waa dhammaanay insha allah ilaah reegla markaan u guuriyo oo guursadana shaqaa loo yeelayaa shaqaa loo sameynayaa nin isbixiyo inuu noqdaan rabaa oo isku kalsoon oo shaqaysa anaaba u baahan qofkan waxaan u rabaa inuu noqdo garabkayga inuu noqdo beri ka maalin meel uun inuu ka soo baxo oo ana ila shaqeeyaanba rabaaba waa in hawshii guurka oo saa inaan diyaariyo waayo alaabihii iyo iyo dad kale oo inaan guddi inaan u xilsaaraba oo arrimahaasi si deg deg ku dhammeeya qaalid waxba kuma dheere waa badqabaaye alxamdulilah ilaaha u nimceeye aabahey oo maanta arrinta qaalid i weydiinayaa ma aqaani sheekadan meeshay u socoto aabe midaaba kaa maqanba adiga aabbow maxaa waay midaas qaalid adeerkiisa inaan saaxiibanahayo oon geedaha iskala soo dhici jirnay amaad ba la socotaaba aabbo warka iyo jil ciyaarka waxaas ma fahamsani anigee aabbow qaalid adeerkiisa niman saaxiib ahoo eh, iskuna furto iskuna xertaan ahaa jirnay oo ilaahay kuuma darnaaday kaale arigaan ahaa jirnay aabbow marka arin aan ku faraxsanahay oodna ku farxi doonta ayuun baan kaaga wadaa maxaa waaye arrintaas aabbe aabbow arrintaas horta arin ilaahay agtiisana raalli looga yahay oo anigana raalli aan ka soo naqday oo adigana aan kaa rajaynay inaad raalli aad ka naqatid waay nolosheeda dhan ciriiriya noqotay oo adiga keliyaad isla hadlaysida maxaa kugu dhahay aabba may hoosha guriga macnaha ka fikiraayo mahoy howl badan ay taale aabbow markaan ku horfadhiyo waxaas ha u bixin oo ha u bixin aabbow haye aabba haye ii sheeg arrinta marka ninka khaalid adeerkiisa ahaa ii yimid oo soo sharfan oo ii yimid oo soo dee asxaabtii oo ayagana deriska ahaayeen wato ii yimid mhm. markaasuu yidhi dee gabadhan raba aniga waaba kala daatayba gabadhan rabaa markii la yidhi oo gabadha tayda ahaa haa war gabadhaas gacantiina ayadoo ku jirta ka soo qaada ayaan dhahay go-aananba hori ka gaarayba aabbo aab qaalid wiil oo macnaha adeerkiisa maal ii soo doona haddana maya maya asigii asigii qaalidka laftiisa qaalidka laftiisa aab qaalid ma ii guurine aad iyo aad aad iyo aad aabbani ha igu dheelino maalin hore ani waa ii diida waa ii diida aabba iga dhaaf waxaasi maya aabbo waxaadan ogeyn baa jiro adig gabar yaraa tahay anaga waaye aragaan nahay wax badanaan soo jirnay aabba waxaadan ogeyna meeshaan jiro ha aabba maanta hadalkaa ii sheegta aabba hadal iga farxad badan nolosheeda ma isoo maraayo aabba ani mustaqbalkeyga waxaa ku faraxsanaa aabba in aniga go-aan gaaro oo ninka aan guursanahay uu yahay nin aan jeclahay ku qanacsanahay marba haddaa aabba iyo ogolaata qaalid inaan guur wadaagno ma aqaaniyaa aabba maanta waxaa kuugu mahadnaqo waxaan jeclahay waxaan ku soo faro adna inaad ku faraxday weligeygana farxadda taada ayaan u noolayd aaba maanta sidaa kugula hadlaya aabanimo xataa kugula hadlaya qof saaxiibkay camalaa kugula hadla waa faraxsanaan oo aaban qaalida runaa u jeclaa aabe maalmaha dhanaa kudha aabe uma seexanaa kudha madax kaniini hurdaa ku jifta aabe habeenkaani maasha allah gabadhayda bahri waay bahri way isku halleenta aan isku soo halleeyay waa ii muujisay aabow khayr allah ku siiye allaabaheeya allaabahe jeclaa ani waa ii dhactaa ku dhahay qaalib nin fiican waay wallaahi billah waxuu i dhahaa geed dheer iyo geed gaabana ukura sidaa isku heli laheyna yaa hadda aabbahe in loo imaaday oo lii ogolaaday qaalid ma oga amaleynaa sheega horta ku bilaawa teleefoonkeygaani aabbow aniga waa siibaha masaajidkan aada aabe aabo aad maalmaha waxaa keenta qadab inay dhahdo moogtahay maanta qadab v i b aan karinaha ku dhaxili hor imaa guriga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa ku imaanaya bacdul duhur bacdul duhur haye aaba allah ku nabad gabadha aaday u faraxday maanta anigana waa i farax gelisay maasha allah bari waay bari waay go-aankayda ma khilaaftay weligeyda laakiin maanta waxaaba iga daranba farxadeeda farxaday sii dhaaftay ma aqaanaan wixii oo horey u jiray ma aqaan aniga afmalab urkana mariir allahanaga muuso macaanu mehersigeenna malaa'ig ka maamushe qaalid meherkeen ee malaa'ig maamushe maanta waa faraxsanaa ku dhahay intaas aynoo joogto dhegaystayaal qaybta afartan iyo labaad ee sheekada walbahaar adduun qaybtaan qaybta xigta inta aan ku kulmayna nabadgelyo sheekadii waa bahaar adduun aan halkaas kaga imaano aad yaad galabo galabta ka dambeed waa kasii xiiso badan tahay haddaan halkaas kaga imaano bal markaan dhankii saaxiibada ay noo mhm. soo direen bal dhankaaga markandhankayga markaan mhm. sheekaan soo qabanaya sheekadan waxaa inoo soo diray wiil magaciisa kusoo koobay cabdiraxmaan boondheer aan joogaa u leeyahay saaxiibada barnaamijka waa salaamaya sidoo kale saaxiib anagana waan kaa qaadnay waayahay cabdiraxmaan anigana waa salaameynaa waa tahay sheekadan wuxuu ku bilaaba marka nin baa jeclaa gabar deris ay ahaayeen balse wuxuu ku xishoonaya inuu u sheegto jacaylka oo u qabo maalin maalmaha ka mida ah marka wuxuu go-aansaday inuu u sheegto kadib fariinu u diray gabadhii balse gabadhii maysan kasoo jawaabin isagoo yaaban mm-hmm. misna fariintii yani e, weli aada u la siin yaa fariin usoo dhaxday wuxuu isdhahay marka fariintaan hadda ha furin maadaama eh, xilligan inaad faraxdo ay dhibaato ku keeni karto waa garta marka gabadhiina usoo dirto ile mhm. waxuu suga farxaddan xodha subaxii ku fiican tahay subaxda ku fiican <laughs> tahay waa garta subaxii waqti u qabsado farxadda fariina fariina u haystaa mugta sax subaxii markii la gaaro fariintii fure ko muxuu arkatalo shirkada waxay usoo dirtay fariin shirkada usoo dirtay fariin mhm. hay walaal taleefonka lacag la-aan u kaaya lacag ku shuba <laughs> ma ninkii e ninkii e fariinta e sugaayo oo fariinta intee usoo dhaca jira alale hadda isku furin beri subaxda ah, farxadan ku fiicanta gabadha oo kuusoo jawaabtay la yiri fadlan lacag ku shuba markuu gaarana waxaa la dhahay fariinta waxay noqotay fadlan lacag ku shuba lacag laan kaaya <laughs> walahi waxbaa ku dhaca jugaa ku dhacday jug culus jug culusaa ku dhacday ma aragta adoo mm-hmm. ma aragta wax sugaayo tusaale inta badan adoo lacag sugaayo kale marka fariimo noocaas kuusoo dhacaan alele lacagta sugada kuusoo dhaca intii istiri ma fiiridee waa jimco maanta folla intaas ku shubo <laughs> alele waxaa ka dhacay isku daa aadaa cabdiraxmaan oo sheekaas inoo soo diray aad mm-hmm. buu mahadsan yahay wuu naga qosliya waa tahay luley iyo salma gabagabadii ah, aan joognaa mm-hmm, saxiibada barnaamijka galabta nagala qayb dhammaantood waxaan leenahay tahay aad baad umahadsantiin kuwii fariimahooda aan akhrinay iyo kuwii aan ka gaari weynaad iyo kuwa aan fariinay noo soo dirin balsena mhm. dhammaantood waxaan leenahay aad baad umahadsantihiin waayahay gabagabada barnaamijka aan isla soo gaarnay mhm. alaaba xilligan oo kale barnaamijka markuu soo gaaro mhm. gabagabada saaxiibada waxaan oga tagnaa mid kamida kaalmaha sugaan salma udeynaynaa dooqaan saaxiibada oga salma haye waa tahay cabdulaahi aada iyo aadaa umahadsantihiin adiga iyo weliba luul oo barnaamijka galabta waxaawaaye isla daadihineyn heesta saaxiibada uu soo qabanayo mm. waa waxaa la dhahaa maxaa luray naftaadii aad iyo aad mm-hmm. waxaa qaaday mm-hmm. hibo maxamed hibo nuura aad iyo aadmarkale dhegeystayaasha tani kulankeena kan xiga sidaa iyo nabadgelyo life. kadaa ruuxna laasan maaye maxaa luray naftaadii libaanteeda duunyada ruuxna laasan maaye maxaa luray naftaadii

maxaa luray naftaadii libaanteeda duunyada ruuxna hallaasan maaye maxaa luray naftaadii

liibaanteeda dunyada ruxna laasan maaye maxaa lure naftaadii